بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii lix iyo tobnaad ee ka mid ah min kitaabi alfaraa'id min alminhaaj waxaynu soo dhammaynay masaa'ilkii munaasakhada iyo qismatu tarika waxaynu ku khatimaynaa in sha allahu tacaala kitaabu alfaraa'id aayadihii dhaxalka ee suuratu الnisa ku yimid in aan wax ka tilmaanno in sha allahu tacaala aayadda koobaad waa aayadda koyo tobnaad ee min suurati الnisa yuusiikum اllahu fii أwlaadikum lidakari milu xadi اlunhayayn iyo aayadda labiyo tobnaad iyo aayadda saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad iyo aayadda suuradda u dambaysa maadaama aan furuucdii iyo fiqhiyaadka soo maray usuushii ay ku dhisnayd ee masalada dhaxalka ayaynu markaas wax ka tilmaamaynaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay yuusiikum اllahu fii أwlaadikum ilahay wuxuu idiin dardaarmaya awlaadin iyo ubadkiini ay fii sha'ni miiraaثi أwlaadikum lidakari kii labaad waxaa u ahaaday milu xadi اlunhayayni laba dhadig dheeftood oo kale ayaa u ahaaday fa in kunna awlaadu hadday yihiin laga tegay nisaa'an dumar fowqa tnatayni laba ka badan falahunna waxaa u ahaaday uluثa maa taraka meydka dhintay wuxuu ka tagay saddex meelood labo wa in kaanad midda laga tagay hadday tahay waaxidatan hal gabadh ah falaha nisfu xoolihii kala badh bay leedahay waliabawayhi wasudusu lix meelood meel baa u ahaatay liabawayhi labadii ee meydka likulli waaxidin mid walba oo minhumaa ka mid ah sudus buu leeyahay oo mimaa kii xaggii ka mida taraka uu ka tegay meydku in kaana lahu waladun hadduu meydku ilmo ka tegay fain lam yakun lahu walad meydku hadduusan ilmo lahayn wawariahu abawaahu labadii dhashay meydkaana ay dhex lahayaan faliummihi hooyadii waxaa u ahaaday auluu saddex meelood dalool fain kaana meydkii lahu ikhwa haddii fain kaana lahu ikhwa meydku hadduu walaale leeyahay walaalahaas hadda kala qaadi maayo lab iyo dhadig cinda aljumhuur maxaan ku idhaahdaayy liab iyo liabaweyn iyo lium jinsulikhwa o dhan baa loo jeedaa oo jamaaca ah fain kaana lahu ikhwa hadday meydkii dhintay uu walaale ka tegay faliummi hooyadii waxaa u ahaaday assudusu lix meelood min bacdi wasiya dardaaran dabadi dardaarankaasoo yuusii uu dardaarmaya meydku bihaa iyada aw dayn aw min bacdi daynin dayn intii la bixiyo kadib dardaaranka la furiyey kadib ayaa ansibada iyo xoolaha la dhexlahayaa oo loo qaybin warasada sidaa way aayaddu aabbaa'ukum waalidkiin aabbayaashiidin dhalay iyo wa abnaa'ukum carruurtaa dasheen ee wiilashiinni ah laa tadruuna garan maysaan ayuhum koodii aqrabu dhow lakum idinka xaggiinna nafcan xagga dheefta khiaabka ama waa lilwaraa ama waa lilmuwariiin labadu waa la sheegaa fariidatan min allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa farad yeeloo gooyo weeyey fariidatan goyn iyo waajibid buu farayda arrinkaa in sidaa loo qaybsho oo min allahi xagga rabbi ka ahaatay in allaha kaana caliiman xakiima ilaahay wa tacaala wuxuu aday axad u ogaal badan wax walba meeshuu leeyahay iyo wuxuu yahay xaggana xigmad badan oo falsan ayaddu macnaheedu guud waa iska sidaa marka un nikaat ama muxuu ahaaye lataaif iyo ishaaraad qur-aanku uu tilmaamaya fii hada nas umbaan kadibna aayadda kale ayaan u gudbaynaa aayaddan waxaa loo yaqaanaa aayat mxuu ahaa almiiraa aayaddan aayatulmiiraa ayaa la yidhaahdaa aayadda dambe ee u dambaysa suuratu nisana aayat sayf baa loo yaqaanaa kutubulfaraa'id iyo dhaxalka markaad joogto haday hadday aayatulmiiraadku yidhaahdaan waa aayadda yuusiikum ullahu iyo aayadda xigta ee walakum nisfu maa tarag labada aayadoodoo iswata ayaa aayatulmiiraad loo yaqaanaa ama aayadda u dambaysa aayatu sayf baa la yidhaahdaa waadna soo marteen aayaduhu saddexda ah kulligoodba waa tafsiil waxay faahfaahinayaan waxay soo duuduubtay aayaddii ahayd lirijaali nasiib wlinisaai nasiib ayaddii waxay soo duuduubtay bay faahfaahinayaan saddexdan aayadood ee inoo soo socda aayat lcumudayn waa la yidhaahdaa cumudaynna waaa loogu bixiyey camudayn cafwan aayat lcamudayn waa la waa loogu bixiyey waxay ka hadlaysaa dhaxalka ubadka iyo dhaxalka waalidka bay aayaddu ka hadlaysaa ubad wuxuu dhaxlo iyo waalid wuxuu dhaxlay aayaddu ka hadashay labadii tiire marka abtirka adigu meeshaad ka timid iyo wixii aad dhashay waxay mudan lahaayeen maadaama aayaddu ay ka hadlayso saasaa loo yidhi aayat اlcamuud aw alcumudayn ama loo yidhi aayat miraa miiraai اlawlaadi wاlwaalidiin nuqdada u horaysa ilaahay subxaanaه wa tacaala yuusiikum اllahu fii wlaadikum baa la yidhi lama dhihin bay yidhahdeen culummadu yuusiikum اllahu fii abnaa'ikum awlaadikum baa layidhi waxa abnaa'ikum looga leexday ee awlaad loo aaday waxay leeyihiin culamaau lmacaani lianna ibnigu waxaa suuragala inuu noqdo ibnu sulbi iyo ibnu tabani ilma aadadu adu is-ilxaaqisay ood is-aleeshisay ood ka wiil dhigatay oodan dhalin ibni waa la yidhaahdaa sidii zayd ibnu xaariaba uu ahaa ibnu muxamedin calayhi salaatu wasalaam amaa waladku ma noqdo waxaadan dhalin waladku wuxuu noqdaa waxaad dhashay keliya waxaadan dhalin walad lama yidhaahdo sidaa darteed baa looga leexday lafdu اlbni oo loo leexday ila اlwalad liأnna اlwalada laa yasduqu ila calى waladi الsulbi ayb sidaa darteed walad اlwalad yariu biاlijmaaci la biاlqiyaas sidaasay marka ku socota nuqtada labaad ee mudan in la tilmaamo ilaahay subxaanaه wa tacaala aayat اlmiiraaث wuxuu ku bilaabay dhaxalsiintii iyo xaqsiintii awlaadi yuusiikum ullahu fii wlaadikum baa laga bilaab ayadoon waalidiintii iyo aabbiyi hooyo weli aan loo dhaqaaqin sababku waxay culimmadu leeyihiin markay xikamka fiiriyeen awlaadu ayaga aqrab ila almayiti ah wa akaruhum wujuudan cinda almowt awlaadu meydkii dhintay iyagaa u xiga lannu waa ilmahaadu waa barhka axadka dhintay meydkii meesha yaala barhkii weeye farca meesha jooga alwlaad hum aqrabu ila اlmayit wa akaruhum wujuudan bacda almuwari waana kuwa u badan weeye xagga joogitaanka markuu ruuxaa dhinto qodobka saddexaad ee mudan in la baraarujiyo ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu doortay magaci alunha wاdakar in la isticmaalo ma isticmaalin alrijaal wالnisa yuusiikum اllahu fii awlaadikum maxaa layidhi lidakari milu xadi اlunhayayn lama dhihin lirajuli milu xadi اlmar'a lama dhihin ama lلrijaali milu xadi الnisaai lama waxaa la yidhi lidakari milu xadi اlunhayayn halkaasaa la cabiray waxaa la rabaa in la muujiyo labadaa jinsi lab iyo dhadigu inay xaqa sidaa la sheegay uu yahay dhadiguna uu leeyahay nus labkuna labanlaab uu leeyahay bikadi الnadari weynankooda yaraantooda in meesha laga saaraa la rabaa in meesha laga saaro labada fariiqba lab iyo dhadigba xukumkaasay soo galeen ama ha weynaadeen ama ha yaraadeen marka saasaa loo jeeda haddii rijaal la odhan lahaa ama nisaa la cabiri lahaa waxaa iman lahaa ishkaal iyo waham calaa qaacidat aljaahiliya noqon lahayd oo ahayd ayagu dadka waaweyn bay wax dhexlsiin jireen carruurta yararkaana way qadin jireen cinda bacdi salaf marka macnaha looy lidakari labki kii yara ay soo galay iyo kii weynaaba milu xadi lunhayayn unhana waxaa soo galay sakiire iyo kabiira waa soo galeen macnahaas darteed ayaa shaaricu milicsaday lafdiga isagaa nuqdada afraad ee mudanayna la tilmaamo lidakari milu xadi lunhayayn baa la yidhi waana jumla mustanafa oo loo keenay in lagu caddeeyo wixii la dardaarmay yuusiikum اllahu fii wlaadikum baa la yidhi marka maxaa la dardaarmay lidakari milu xadi اunhayayn halkaa waxaa muuqata marka in la hormariyey labki baa la hormariyey sheegidda dheeftana asagaa loo kordhiyey oo labanlaab baa looga dhigay sidaa shaaricu wuxuu u yeelay in la caddeeyo bayaanan lifadli jinsi اdakari muxuu ahay cala jinsi alunha uu ka sareeyo ama uu ka qiimo badan yahay marka asagaa dheef badan wa huwa muqadamun fi dikr sheegiddana waa lagu hormariyey xaqa la qaadanhayana waa loo kordhiyey ihtimaaman wa tanwiihan bifadlihi cala اljinsi اlaakhar nuqdada shanaad meesha ku jirta aayadda qaybta dambe fain kuna nisaءa fowqa اtnatayni falahuna uluثa ma tarak masaa'il dhowraa ku jiro waa inaga soo maray tilmaamaheeda hawsha soo sheegnay fain kunna wixii laga tegay hadday yihiin nisaa'an dumar intaasuu jumladu khabarkeedii ismigeeda ku dhan yahay kaanadaas fowqa tnatayni calaa khilaafin fiiha marka waa sifo sifo adkaynaysa weeye khabarkii nisaagaasoo fowqa tnatayni laba ka badan wey marka hadii sidaa la yidhi maxay sifadaasi meesha ka saaraysaa maxay ka ixtiraasaysaa maxaa laga afeefanayaa ayib waxaa laga afeefanayaa cinda ibn cabaas waad soo marteen waxaa laga afeefanayaa inay laba basa in laba basa yihiin laga afeefanaya ayb aayaddu marka waxay diideysaa bilafdiha wa nadmiha waxay diideysaa in labada gabdhood eed ka dhimatay la siiyo uluaan fain kunna nisaaan basa haddii daayo way yeeli oo waxaan odhan lahayn jamacaani waxaa looga jeedaa laba iyo iyo wixii ka badan laakiin qaydka iyo sifada ah fowqa tnatayn waa yaa diidaya siyaaqa iyo nadmiga qur-aanku waa diidaya oo wuxuu tilmaamayaa labadu inaysan ku xugum ahayn saddexda bay caddaynaysaa midda ayada ah. saarifka diidayna waxaa weeye inaan dhahano waxaa loo jeedaa laba iyo ka badan maanica diiday waa qarinada ah fowqa natayn taa way iska caddaan u malaynay haddaba aayadda kuma jiro xukumkii labada gabdhood waxay qadan lahaayeen oo cad kuma jiro laakiin ishaarat nas baa laga fahmi doonaa in sha allahu tacaala sidaa darteed maadaama aayaddu ay tihi fain kuna nisaءa fowqa اtnatayni falahuna uluثa maa tarak ibn cabaas waaxidadana wuxuu siiyey nus buu siiyaa laba hadday yihiinna nus buu siiyaa markay saddex iyo ka badan tagaan ayuu wuxuu ogol yahay uluثaan ظaahiru nasi اqur'aanina asagaa ku fadhiya fain kuna nisaءa fain kuna اlmatrukaat nisaءa fowqa اtnatayn fowqa اtnatayn o dhan hala tuuray noqonaysa calى ra'yi اjumhuur fowqa tnatan oo dhanba banaanka ha la geeyay noqonaysa calى ra'y jumhuur marka baxdigaas meesha waa ku jira riwaayadaa marka sidaa odhanaysa ibn cabaas jamaaca min asalaf way sugaan qaybna way daciifiyaan waadna soo martay masalada labaad ee aayadda fowqa tnatayn ku jirta waxaa weeye xukmu اlاثnayn labada gabdhood inay qaadanayaan uluثaan oo aysan nis qaadanaynin waxaa laga qaadanayaa min ishaaraةi الnasi la min cibaaratihi cibaaraة الnas waa lafdigu manطuuqiisu wuxuu ku tusahayo ishaaraة الnasna waa faxwa اlkhiطaab waxay u yaqaaneen qolyaha jumhuurtu xanafiyunu ay ka cabiraan ishaaraة الnas iyo iimaaga iyo wixii la halmaalaad garanaysa maxaa yeelay hadday waaxidadii halkii gabadha aad ka tagtay nis qaadanayso walaalkeed markay la joogtana ay ulu qaadanayso maala nin baa dhintay wuxuu ka tegay gabadh iyo wiil xoolaha saddex isleeg intii laga dhigo ayaa labana wiilka la siin qorina gabadha la siin gabadhu walaalkeed markay la joogto maxay qaadatay ulu hadday walaalkeed markay la joogto ulu qaadatay ayadiyo walaasheed markay yihiinna ka yaraysan mayso ulu tan ulusi tana ulusi maxay isku qabsadeen waxay isku qaateen waa ulusaan nasku marka ishaare ahaan buu kugu tusayaa xukmu albintayn laakiin manduuq ahaan kuguma tusaayo marka ishaaraةu nas baa laga qaadan karaa marka xad akri hadduu yahay xad akri si kalena waxaa weeye haddii labkii gabdhood u dhigmahayey labada gabdhood maxay qaadanayaan labada gabdhood waxay qadanayaan hallin dheefti haddaba hadduu meyd dhinto uu ka tago gabadh iyo wiil labadii qori u qaadanayay halka wiil qaadanaya waxaa isku qaadanaya laba gabdhood labada gabdhoodna marka maxay haystaan haddii la fiiriyo uluaan keligood hadday yihiinna labadan bay la dhaqaaqayaan labada dhinacba u celi ishaaraة nas baa laga qadanaya xukmu bintayn ama dalaalada lafdiga qur'aaniga ah lagama qaadan karo xoguu qanidhaf ku jira waxaa kaloo laga qaadan karaa xukmu xukmiga bintaynka qiyaasan calaa alkhtayn oo inoo iman doonta haddii labadii gabdhoodee walaalaha ahaa ee meydka walaalihii ahaa hadday keliyoobaan ay ulaan aadanayaan midii keligeed noqotona ay nus qaadanayso kadalika bintay asulbi ayaguna waxay aq u leeyihiin min baabi wlaa inay qaataan uluaan hadday jamaaca yihiin hadday e, furaada yihiinna ay qaataan e, mxuu ahay nis qaataan idan e, masalada afraad aayadda ku saabsan qaybteeda dambe aayadda laba mafhuum baa ku jira aayaddan qaybtan fain kuna nisaan fowqa اnatayni falahuna uluثa ma tarak wain kaanat waaxidatan falaha niصfu laba mafhuum baa ku jira mutacaaridaan ah laba mafhuum oo iska soo horjeeda fahamka bini aadamka baynu ka hadlaynaa ayaa ku jira qaybta ku saabsan qowluhu tacaala wain kaanat waaxidatan falaha الniصfu mantuuqeedu gabadha keligeeda waa inay xoolaha kala badh qaadato waxaynu ka fahmaynaa haddaysan keligeed ahayn inay uluaan qaataan wain kaanat waaxidatan falaha nisf hadday laba yihiin maxaan ka fahanay uluaan mafhuumka halka ii xaji aayadda kale lafdiga faqrada kale fain kuna nisaءa fowqa اtnatayni falahuna uluثa maa tarak aayaddaasna waxaan ka fahanay hadday ka badan yihiin laba ka badan yihiin uluaan bay qaataan waa mantuuqi aayadda hadday muxuu ahaayey cafwan saddex ka yar yihiin saddex ka yar yihiin ilan fowqatnatayn baynu nidhahe hadday saddex ka yar yihiin waxaa laga fahmahayaa inay mudan hayaan nis soma ujeedaan marka inay iska soo hojeedan labada mafhuum mafhuumu qowlihi tacaala wain kaanat waaxidatan falahaa nis waa maxay mafhuumku waxaa weeye hal wixii ka badan hal gabadha wixii ka badan ulitaan bay leedahay hal hadday tahana nis bay leedahay wy hadday laakiin hal ka laba iyo saddexba gaadhaan uluaan u dhiib wey mafhuumu faqradaas iyada faqradii ka horraysay mafhuumkeeda waxaa weeye saddex wixii ka yar uluaan bay leeyihin waxay leeyihiin nis saddex wixii ka yar nis bay leeyihiin fain kuna nisaa'an fowqa tnatayni falahunna uluaa maa tarag marka mafhuumaani mutacaariضaan baa meeshii ka soo baxay waad garateen baan u malay ibn cabaas marka muxuu xoojiyey mafhuum keebuu qaatay ibn cabaas wuxuu qaatay mafhuumka ah fain kuna nisaءa fowqa اtnatayni falahuna uluثa maa tarak wuxuu ihi hadday saddex iyo ka badan yihiinna uluثaan baa yaqaan hadday laba iyo mid yihiinna nis baa yaqaan halkaasuu ku dhagay mantuuqiyo mafhumka saas ogu dhaqmay ama اjumhuur waxay qaateen mafhuumka wain kaanat waaxidatan falaha nis hadday hal gabadha tahay nis yaqaan hadday ka bataanna uluaan baa yaqaan waa fahanteen baan malay ayb jumhuurtu waxay ku xoojiyeen mafhumkoodii xadiidkii jaabir ee khuseeyey saxaabigii sacd bnu rabiic dhintay nabigu inuu yidhi wa acطi ibnatay sacdin auluayn wixii soo hadhana adeerow adugu qaado duqdan gabdhaha dhashayna umunkeedii si idan mafhuumkoodii halkaasay ku xoojiyeen ayb asaguna ibn cabaas dalaalada naska iyo mafhuumka ee qur'aaniga ayuu ka rajaxayaa xadiidka fi sunan ku yimid een aad busii xoog badnayn marka laga murmo ayb saasaa la isku haya masalada shanaad ee mudan in la barajeedna waxaa weeye xadiidkaasi jaabir acطi ibnatay sacdin الثuluثayn wixii soo horaadaa iska leh waa mucaarid licumuumi qowlihi fain kuna nisaءa fowqa اtnatayni falahuna uluثa ma tarak wuu ka soo horjeedaa aayaddaasi mantuuqeedu waa maxay saddex iyo wixii ka badan gabdhiha aad ka tagtay waxay leeyihiin uluثaan bay leeyihiin fain kuna nisaءa fowqa اtnatayn ayib xadiidkuna muxuu keenay xadiidkuna wuxuu yidhi labadu waxay mudan hayaan uluثaan bay mudan hayaan marka xadiidku wuxuu ka hor imanayaa cumuumka qowlihi tacaala fain kuna nisaءa fowqa اtnatayni falahuna uluثa ma tarak xadiidku marka laba mid wa ima an yakuuna mukhasisan licumuumi اlaaya وإma an yakuna naasikhan labada mid ma meesha taalla ayb haddaan dhahna aayaddu khasisahayaa iyo hadaan dhahno wuu nasakhaha waa mucaarid laha labadaaba meesha waa yaallaa daahirkuna waxaa weeye aayadoo dhan ma mucaaradhayo aayadoo dhanna ma khasisahaye axad اlmafhuumiin buu ayuu ayuu mxuu ahaayey ayuu mxu mucaaradahayaa fahuwa mucaaridu liaxadi اlmafhuumayni fi اlaaya aayadda dhan ee socotaan ka hadlaynaa hadda yuusikum اllahu ah labadii mafhuum mid ka miduu xadiid ka hor imanaya oo mafhuumka ku jiray ah wain kaanat fain kuna nisaءa fowqa اtnatayn ayuu ka hor imanaya oo xadiidku wuxuu siinhayaa labadii ayuu ulu siiyey aayadduna way diidanayd labada in uluaan la siiyo aayaddu waxay diidnayd labada in uluaan la siiyo nis ha la siiyay lahayd xadiidkuna wuxuu yidhi labada qudhigeeda uluaan loo dhiibo marka ixda almafhuumeyn fi اlaaya ayuu xadiidku mxuu ahayey ayuu markaan mucaarada hayaa marka mucaaradadii xadiidkii iyo mafhuumkii ka yimid wain kaanad waaxida ayaa isxoojistay ra'yjumhuur marka sidaa ayaa lagu qeylbixiya inaad garateen bay la tahay asaadisa malxuudo ee mxua nuqtada lixaad ee aayadda khusaysa min bacdi wasiyatin yuusa bihaa aw dayntaasi waxaa la geliyey wasiyada qayd aan la gelinin daynta min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii ayaa dadkaa la dhexalsiin dardaarankaasoo yuusii biha sifada iyo qaydkaasi waa liلtarkiibi wالnadbi ilى اlwasiya maxaa yeelay daynta iyo wasiyadu dayntu waa xaq lagu leeyahay meydkii oo in la bixiyo way sahlan tahay in loo degdegana way sahlan tahay dadkii rahabaaba daba taagan laakiin dardaaranku iyo wasiyadu uu ka tegay waa la fududaystaa dadkuna inay bixiyaan diyaar ooma aha saa baa la dhuujiyey oo la daba dhigay min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn saa darteed laguma qaydin wasfiga asaga ah wasiyada lagu qayday daynta laguma qaydin laiifada kale ku jirta waxaa weeye waxaa la yidhi min bacdi wasiyati yuusii biha baa layidhi hunaana waxaa layidhi awdaynin wax damba lama raacinin awdaynin waxaa la rabaa in daynta ay soo gasho liyashmala addayn athaabita biiqraarihi wadayn athaabita bilbayina amaa wasiyadu laga hadlaayo waa wasiyada uu asagu dardaarmay keligii meydku dardaarankiisa keliya la fulinaya ama dayn waxaa la bixinayaa dayn ku timid asaga dardaarankiisa iyo ictiraafkiisa waxaa kaloo la bixin dayn ku timid bilbayinati wاshahaada saasaa loo ilaaqay siduu lafdu dayn u noqdo caam muطlaq oo dayn walba ay soo gasho ama alwasiya waa la qayday maxaa yeele waa khaasoo asaga tiisi basa weeye ama dayn waa shaamila miduu asagoo ogolaaday iyo miduu dafiray oo bayina ay ku sugnaatay inta waa shaamila laiifada toddobaad ee ku jirta aayadda aabbaa'ukum wa abnaa'ukum waa jumla muctarida waa ujeedaan jumalka muctaridkana cinda culamaء اlcarabiya waa muakida waxay adkaysaa kalaamkii ka horeeye ee ay kala dhex degtay xoojisaa waxaan loogu talagalay inay xoojiso wasiyada iyo wixii lasoo sheegay dardaaranka aabbihiin ka tegey ama meydku uu ka tegey inuu dan idin yahay iyo inuusan dan idiin ahayn ninku garan maysaane fuliyo wey iyo hadii leedahay khitaabku wuxuu khuseeyaa warasadana waxaa weeye aabbihii dardaarmay ama wiilkii dhintee dardaarmay inuu asagu idiin roon yahay iyo inuu kii aan dardaarmin roon yahay ma kala taqaanaa wey labada xaalaba khitaabka ama aanu celinno warasada ama aanu celinno amwaadda la dhaxlahayo kulli waa jumla muctarida xoojinaysa wixii soo hormaray ama dhaxal ah rabbi u qaybiyey ama dardaaran ah oo rabbi faray in la bixiyo ah ayadaas adugu masaa'ilka ka muuqanaya inaha aan kaga tagno aayaddii xigtay waa aayadda ku saabsan miiraat اlaswaaj ibnu cabaas aragtidiisa uu ka odhan jiray hadday xooluhu yaraadaan dadkuna bataan waxaan hormarin lahaa axadku alla hormariyay waxaan dibdhigi lahaa aadku la dibdhigay way ku cadaan umalaynay maxaa yeeley aayadii koobaad ayaa lagaga hadlay aayaddii koobaad waxaa lagaga hadlay man laa yasqutu bixaal awlaaddii iyo waalidiintii alabawaan hooyada iyo aabbaha marnaba ma qadaan waxaa dhashay oo biyo hadaana marnabo ma qado aayaddii labaad waxaa laga hadlay ayaguna qaybtii labaad een dhacaynin ilaa warasadu waxay ahaayeen saddex qaybood keliya laba qaybood qayboodon dhicin iyo qaybo mararka qaarkood qada qaybihii mararka qaarkood qadi jiray aayaddan dhexdeedana waa lagu sheegi doonaa aayadda soo socota ee u dambaysana waa lagu tilmaami doonaa laakiin tan awalkeeda hore waxaa ku jira aswaajta oon marnaba dhacaynin maaragta ilaahay su u kala hormarinaya say u kala xoog badan yihiin wuxuu ka hadlay ibn cabaas ku leeyahay waxaan hormaynla maa qadamahu اllah waxaan dib dhigi lahaa ma man akharahu اllah yani aayaduu ka hadlaya yuusiikum اllahu kow haddana walakum baa daba taagan yastaftuunaka way isdaba joogaanbu way kala liitaan way kala xoog badan yihiin sidaa un baa loo kala hormarin walakum waxaa idin ahaaday nisfu maa taraka aswaajukum haweenkuna waxay ka tageen kala barhkii baad leedihiin in lam yakun lahunna haweenku hadduusan u ahaanin waladun ubad fain kaana lahuna walad hadday ubad ka tageen falakum اrubcu afar meelood meel baad oo mima kii ka taragna ay ka tageen min bacdi wasiyatin dardaaran kadib yuusiina biha iyagu ay dardaarmahayaan aw dayna ama dayn inta la kadib walahunna dumarkii waxaa u ahaaday laga dhintay arubuca afar meelood meel oo mima kii xaggii taragtum aad ka tagteen in yakun lakum walad haddaydan ubad ka tagin fain kaana lakum walad haddaad ubad leedihiin dumarna aad ka dhimateen xaasas ah falahuna umnu sideed meelood meel bay leeyihiin oo mimaa xoola ka taragtum aad ka dhimateen min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii intii la kadib baa dhaxalku iman weeye tuusuuna aad dardaarmaysaan biha ayada aw dayna ama min bacdi dayn wain kaana hadduu yahay rajulu nin mid la dhaxaya minhu xaggiisa kalaalatan gablan in la dhahunbaa u roon badan baa lagu sheegaa idan kalaaladu imaa inay tahay ee amwaadda xaggeeda ama ay tahay waarisiinta inay muwarisiinta yihiin iyo inay waarisiinta yihiin ba laisku khilaafaayo aduun sidaa ku daa kalaalo waxaa u fiican waa markii la waayo uun waalid iyo walad waalidkaa iyo waladkaa midna markuusan joogin ayaa kalaalada loo jeeda aw imra'atun haweeney la dhaxalhayo wain kaana rajulu yuurau baa wain kaanat imra'atun tuuratu walahu rajulkii ahun walaal buu leeyahay oo lium ah aw mase ukhtun walaal buu leeyahay oo lium ah falikulli waaxidin mid walbo minhumaa min alakhi wاlkhti ah asudus lix meelood meel buu leeyahay waa hadduu uu markaasi keligii yahayba aayaddu ka hadasha fain kaanuu hadday ikhwada liumka yihiin akara min dalika hal wax ka badan fahum shurakaau fi ului waxay wadaagaan ulukii min bacdi wasiyati dardaaran dabadi yuusii uu dardaarmahaya meydku biha ayada aw dayn ama bacda dayn hayra mudaarin isagoon dhibaynin ama aan dhibaato u qasdaynin ninkii maydkaa ah ee dardaarmaayo ama daynta sheegay wasiyata min allah yuusiikum اllah wasiyatan minhu weeye wallahu ilaahay subxaana wa tacaala caliimun alla ogaal badan weeye wax walba midka dhibka doonaya ee dardaaranka ummadda ku xumaynaya ee ka badinhaya xadkii sharciga ama dayn aan jirin qiranaya xaliimun dulqaad badanoon ciqaabta aan la soo degdegaynin weeye ilaahi subxaana wa taala aayaddanna waa aayat اlaswaaj ayaduna masaa'il dhowra ku jiraan tilmaamayna waynu ka tegayna maslada koobaad wlakum niصfu maa taraka aswaajukum waa caam makhsuuصa biاlkitaabiyaati wاlima wayda soo marteen walakum niصfu maa taraka aswaajukum waxaad leedihiin haweenkiinu waxay ka tageen nuski xaasaad qabtay baa dhimatay xoolaheedii kala badh baad leedahay waxaa loo jeedaa haweenayda xorada ay dhimatay xaggana muslimadda ah xaaska dhimatay waa muslimad tahay ama ay tahay xor hadday addoon islaanta kaa dhimateed qabtay ma dhaxalaysid maxaa kaloo lagu qaydhayaa leanna addoontii xaaska ku ahaydee dhimatay sayidkeedii baa dhexlahay xoolaheeda waxaa iska leh sayidkeedii adugu xaasunbay ku ahayd dhexli maysid hadday islaantu gaal ahaydoo kitaabyada ahaydna isdhexli maysaan haddee laa yariu lmuslimu اlkaafira walkaafiru almuslima idan waa caamun makhsuuصu biاlkitaabiyaati wاlima falaa yariu اlmuslimu اlkaafir walkaafiru اlmuslima wala zawju اlama zawjkuna addoonta ma dhaxle bal yariuha sayiduha taasi waa qodob qodobka labaad walakum asna laftirkiisu lafdiga cumuumkiisu waa makhsuuصu biاlaxraar walakum oo aswaajta ah tii hore ahayd mima taraka awaajukum caamkaa hore la hasay waa awaajukumta awaajukum takhsiis baa galay makhsuusun bilkitaabiyaati walimaam dhan lakumna waxaa gala asaguna takhsiis oo ah axraarta weeye zawjka wax dhexlahayee laga hadlahayo waa zawj xor ah zawj xora ah weeye hadduu haweenay xoro ah uu addoon qabay ka warrama idan addoonku meesha ma imanhaya wey lianna alcabda laa yariu min zawjatihi addoonku xaaskiisa dhaxli maayo weeye nuqdada saddexaad ee ku jirta ayadda in lam yakun lahuna walad yani waa makhsuuص biاأxraar walakum ay اlaswaaج اlaxraar baa loo jeedaa labada takhsiisba marka ayaddu waa ka muuqataa waa ka muuqdaan cafwan aayadda saad idiin muuqato walakum nisu maa taraka aswaajukum baa laydhi in lahunna walad ajruumiga markaad dib u fiirisaan waxaa la kala hormariyey jawaabkii iyo jazihii wuxuu ahaa intii shardiga la sheego in uu dib jazuhu ama muxuu ahaay uu dib maro jawaabku hadda walakum xukunki baa lasoo walakum nisu maa taraka aswaajukum haweenkiinu xoolahay ka tageen kala badh baad goorma shardigeeda gadaal la geeyey in lam yakun lahunna walad aayadda laakiin xigta lafdiga xiga cafan waxaa lagu socday sida ajrumigu ogolaa oo ahaa shardiga in la hormariyo jazahuna dambeeye faqrada dambe waxaa la fain lam yakun cafwan fain kaana lahunna walad falakum الrubcu mima tarakna layidhi idan maxaa loo kala bedelay maxaa marna jawaabki loo hormariyey iyo jazihi asagoo muahar a ah lafdan wa xukmanba in la dimre la doonayay ka kalena loo cagsiyey wadaaduhu macaani badan iyo xikan badan bay sheegaani midka u sokeeya waxaa weeye ka hore zawjku mudashada uu mudanaya niska waxaa loo shardiyey shardi cadami ah shardi cadami ah ashyaaduna alaslu fiiha waa alcadam sidaa darteed baa laga soo qaadayba zawjkuba asaalata inuu leeyahay nis allaahumma cadamkii inuu isu bedelo iyo taxaquqba mooye saa waxaa la yidhi walakum nisu maa taraka aswaajukum goorma in lam yakun lahunna walad shardi cadimaa lagu xidhay nis baad mudanaysaan waa marka xaasku aysan lahayn wax ubad ah idan shayga lagu xidhay bisharin cadamiyin wاlأصl fi ashyaءi اcadam kalaa shay baa loo arkay waxaa la hormariyey jawaabkii xukumkii jawaabka loo jeedo waa xukumkii baa lasoo hormariyey ama jazihi shardigiina iyo maanicina dib baa la zawjku markuu mudanaya rubaca shardigaa lasoo hormarshay xukumkii jawaabkii jazina waa la dib mariyey lanna waxaa lagu xidhay xukumkaas bisharin wujuudiyin oo waxaa le fain kaana lahuna walad wujuud weeye wاlmuratabu calى wujuudi alwujuudiyi mutaأhiru canhu marka saa darteed baa tan waxaa la sameeyey shardiga baa la soo hormariyey wa huwa اlmuqadam gadaal baa la geeyey jazihi sida asalka ahayd lanna waxaa lagu xidhay bisharin wujuudiyin shayga wujuudiga ana asalkiisu waa maxa waa inuu mutaxaqiq yahay xataa yahbuta cadamu labadaa mulaaxada darteed baa qur-aanku u kala bedelhayaa shardiga iyo jawaabka saasay tilmaameen wadaado badan waana macno saxiix oo bannaanka yaallo quruxsan jumlada yani nuqdada afraad cafwan nuqdada afraad qowluhu tacaala fain kaana lahunna walad waxaa soo gelaya walad الzina iyo walad الrashda gabadha dhimatay ee xaaskaada ah hadday ilmo ka tagto ama ilmo meher ku dhasha ha noqdo ama meherka weyne ha noqdo ama horguriy horgal waxaa ha noqde waa maxay nis ma qaadanaysa waxaad u guuraysaa rubuc idan fain kaana lahunna walad yatanaawalu walad الzina wa walad الrishda rishdada waa ilmaha meherka ku dhashaynu ka hadlaynaa mima tarakna oo nuqdada shaanaad ah laftirkeedu mima tarakna iyadoo laga fahmaayo jumladii hore maxaa loo soo celiyey ila jumladii hore waa laga fahmaya walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna waladun baa laga fahmayaa ayb ma tarakada hore ayaa laga fahmaya haddana waxaa la soo celiyey fain kaana lahuna walad falakum الrubucu mima tarakna yaa mar labaad la soo celiyey ayadoo tarakadii hore laga fahmayo culamadu waxay leeyihiin waa jumla uqra mar hadday jumlo cusub tahay oo timidna alaslu waa maxay waa in la soo celiyo tii hore waxay layd la soo celiyo nuqdada lixaad wlahuna rubuc mima taraktum in lam yakun lakum walad ilaa aakhirihi waxaa ku jira baxiga hadda aynu soo maray marna jawaabkii jazii baa la kala hormariyey nafs alqadiya halkii aad sii hormariseen mariya keliya waxaanu ka soo reebaynaa tan dambe oo ragga khusaysa almuraadu huna bilwalad waa walad rishda faqad ayb haweenaydu waxay qadataa rubuc ama ay umun tegaysaa e, marka zawjiyadu uusan walad ka tegin markay ruuc qaadanayso hadduu ka tegay e, waladna umun bay tegaysaa maxaa yeele walad zina laa yulaqu biabihi walad zina laa yulaqu bi waladkan haweeneyda dhibahaya ee fiijinhaya ee ka kicinaya xoolihii fiicnaa waa walad rishda waa ilmo meher xalaala ku dhashay walad zina ma aha walad zina laa yulaqu biabihi wainamaa yariu min ummihi watulaqu bih marka macnahaasna adug halkaa waa ku jira masalada toddobaad ee in la baraarujiyo madaiyaduna waxay u gudubtay aayaddu ee warasadii marna dhacaysay marna waa dhexalaysay wain kaana rajulu yuurau kalaalatan waa qismigii saddexaad laba qismi waxaad soo martay marnaba aan dhacaynin awlaadda uu meydku ka tegay iyo wixii asaga dhalo waalidkii ah ma dhacaan waxna ma waayaan xaas zawj iyo zawjo laba isqabtayoo midkood dhintay midna qadi mahaya wey habbato ha yaraado wuxunbuu afka la helaayaa qaybtii ee marna dhacaysay marna wax waayaysay buu sheekhu gudbay wuxuuna yidhi cafan ilaahay subxana wa tacaala u gudbay wain kaana rajulan yuuratu kalaalatan aw imra'a qism aali wey bacd alxaal bay dhacaan laakiin waxaa mudanoo laisweydiin leh wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imra'atun baa laydhihi maxaa loo odhan waayey wain kaana axadu yuurau kalaala rajul iyo imra'a la yidhi waxaana ka caamsanaan lahayd oo ka guda ballaanayd kana macnaan weyn in la yidhaahdo wain kaana axadun yuuraku kalaalatan oo waxaa soo geli lahaa axadka ilma yar hadduu dhinto iyo mid weyn hadduu dhinto lab hadduu yahay meydku iyo hadduu dhadig yahayba jawaabta ay bixiyeen culamo badan waxaa weeye in ilaahay subxaana wa tacala wuxuu u jeedaa tii aanu soo sheegeen atambiih atambiih maxaan odhan jirray muxuu ahaa cala suurati alhariibati الnaadira litadula calaa hayriha min baabi axraa oo maxaa badan waxaa badan had iyo goor in ilmo dhintay ayb ah, waalid dhintay waalid dhintay haweenay dhimatay iyo nin dhintay inuu badlaan noqdo waa naadir inuu aad nin weyn baa dhintay haweeney baa dhimatay wain kaana rajula yuurau kalaalatan alrajul walmara waxaa haaliba inay ubad ka tagaan waxaa naadir ah inay ubad la'aan noqdaan idan tii naadirkahayd baa la cabiray oo waxaa le wain kaana rajulu yuurau kalaalatan aw imra'atun لأن الغاaلبa في الرiجaaل والنisاء الكباar waxaa weeye inay ubad ka tagaan oo aysan gabla noqonin oo kalala meesha aysan imanin tii naadirkahayd baa la cabiray sidaad u garato suwarkii ka fiicnaa ama ka badnaa xukمkoodii bkhilaafi cadam اlabi liلsabiyi fainahu kaiir fainahu kaiir maxaa yeelay hadduu ilmo yar dhinto maxaa badan inuu aabba ka tago ayb in aabba la waayona way badan tahay in aabba la waayo ayaa badan carurna ay joogto agoontu adduunkay ka badatay cararka waa wey laakiin haweenay dhimatay oo weyn ama nin weynoo dhintay inuu ubad la'aan noqdo way yartahay dunida dunidu way yartahay marka suuradii naadirkahayd baa ilaahay ku halqabsaday sidii kuwa kaleba looga fahmo qodobka sideedaad fahum shurakaau fi ulu bay ku saabsan tahay wadaadda waxay ka qaateen maadaama waladaa umku ay xoolaha iyo dhaxalka simanayaan lab iyo dhadigna ay u simanayaan shirkadu shayga la qaybinayo haddaan dhaha shirkaad ku tihiin antum shurakaau fii kada ama ishtarikuu fii kada aan ku dhaho shaygaa waa inaan simanno si siman aan u qaybsanno lianna lafdu sharika ayaa wuxuu keenayaa altasaawi fi اlmaqsuum bidaliili qowlihi tacaala fahum shurakaau fi ulu waladaa'umna xaqa way sintaan asawaab waxaa wey lafdu sharika mafhuumka ma keeno ee shayga in la wadaago nin walbu xun ka qaatuu keenaa laakiin musaawaadka iyo tasaawuga bayna awlaad اlum waxaa laga fahmay qariino kale oo ah likulli waaxidin minhumaa asudus baa laga soo qaatay walahu ahun aw ukhtun falikulli waaxidin minhumaa asudus mid walba sudus buu leeyahay oo lab iyo dhadiga waana simanayaan kadaalika siday suduska u ayay ulukana u wadaagayaan qarinadaasaa tustay tasaawuga iyo musaawaadka fi lmaqsuum fii aayat اkalaala ee lafdu sharika mafhuum iyo macnuu u leeyahay ma aha macnahaan idan aad garateen baan u malay qowluhu tacaala min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn waxaa la isweydiiyaa limaada qadama alwasiyata cala dayn cafwan yuusa yuusaa biha aw dayn maxaa loo hormariyey wasiyada maca ana dayna muqadamun sharcan ruux hadduu dhinto oo xoolo uu ka tago intaan dhaxalka la gaadhin waa in daymihiisi la bixiyo bacdahana dardaaranka la bixiyo sharciguna aayadda hore iyo tanba wuxuu soo hormariyey wasiyada dayntana waa dambaysiiyey xikmada ku jirta maxay tahay culamo waxay tilmaameen waana macno wanaagsane laba wej baa labada wej waxaa midka koobaad wasiyadu iyo dhaxalkuba biduuni ciwad buu ruuxii qaadanayaa aabbahaabaa dhintay ama axadkaa dhaxay layd baa dhintay xoolihii si qawobay kugu soo gelayaan waxaad ku heshay dhaxal idan waa maal iyo hanti soo gelaysa biduuni ciwad kadalika alwasiya ninkii loo dardaarmay almuusaa lahu xoolihii muxuu qaadanayaa biduuni ciwad dhaxalka iyo dardaaranku halkaas iska shabaheen saasaa loogu xujiyey midda labaad waxaa weeye dardaaranka ilaahay waa ka dadaalahayaa ihtimaam dheeraduu siinayaa lianna warasadu waxaa ku adag in dad wax loo dardaarmo ay siiyaan xoolahoodiiba labaatulay u arkahayaan xoolihii baa ku yaraanaya dhaxalkii baa iyaga aan deeqaynin marka in wasiyada la bixin waayo oo lagu xadgudbo ama laga gebi dhaco ayaa badan saasuu rabbi u hormariyey lilihtimaam amaa dayntu lama wada firi karaa de ninka ilaha baa daba taagan haddaad diiddana dagaal buu ka xigaa haddaad diiddana qaadi baa ku yaqaanaya maxkamad dayntu ninkeedaa daba taagan walaa yudayac xaqun waraahu aalib ama alwasiya naftaa ku bakhaynaysa bixinteeda warasaduna way ku xadgudbahayaan walidaalika ayaa la hormariyey bacثan calى wujuubiha wاlmusaaraca ilaa ikhraajiha maca dayn saa darteed baa aadaadkii aw la isticmaalay aw yuusa biha aw dayn si laguu tuso inay ku siman yihiin wujuubka iyo bixinta qowluhu tacaala wallahu caliimun xaliim waxaa ku jira wixii loo yaqaanay eh, eh, alidhaar fii mowdic اidmaar ila waxaa la soo yidhi hayra mudaarin wasiyata min allah wasiyata min allah ilaahay ismigiisii jalaalka ahaa waaka waa magacaaban yahay mar labaad wasiyata min allah wallahu baa wuxuu ahaa tacbiirka aqlabka ee saa'idka in la yidhaahdo wahuwa caliimun xaliim oo damiir la isticmaalo meeshii damiir la isticmaala waxaa la yidhi wallaahu caliimun xaliim mar labaad baa ismu jalayhi la soo celiyey liidkhaali اrawcati wa taxqiiqi اlhayba wاlmahaabay dhan wadaaduhu maxaa aqraada shayga loo idhaariyay fii mowqic اlidmaar waxaa ka mid ah in haybada ay cuslaato ood culayska xukumka dareento oo laxaadka masaladu ay leedahay lagu dhadhansiyaa la rabaa wallaahu allaha sidaa wuxuu xukumay xaliimun caliimun xaliim wax walba alle ogaal badan weeye xaggana dulqaad badan haddaba hadduu xaliim yahay maxaa laga faa'iiday waxaa laga faa'iiday laa yucaajilu biاlcuquuba falaa yuqtaru biاlimhaal xilmigiisa dad badan ku nool yihiin haddii nin walba wuxuu samey loo qabanhayo adduunkan baa lagu kala bixi lahaa labada aayadood oo aayata almiraat loo yaqaan waxay gebagabeeyeen xukmu اlkalaala iyo miiraaث اlaswaaj iyo miiraaث mxuu ahaa awlaadi wاlwaalidiin wixii nikaade marka ama laطaa'ifu tafsiir inoo muuqdana waan tilmaannay waxaynu u gudbaynaa aayadda saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad oo laba aayadoo culculus hadda ka horna anmayna wax ka tilmaannay tilka ilahi wuxuu hi tilka middaa la soo sheegay ka soo bilow axkaamtii dumarka ee suuradduba ay ku bilaabatay haddaad doonto xuquuqdii ay taamta qaraabadii axkaamtoodii iyo hawsha hadda u dambaysay wadaaddo badankood waxay leeyihin waxay u laabanaysaa xukumka hadda laga soo hadlo howlaha hore hore lasoo dhammeeyo wey tilka midaasi xuduudullaahi seerihii ilaahay wey xadku waa shayga maanica ee faasilka a bayna shayin min shay kala sooca ayaa xuduudda la yidhaahdaa saa bay carabtu ninka xaajibka ee waardiyaha ama boodi waxay yidhahdeen xadaad eh, xadaad bay yidhahdeen yaquulu liya alxadaadu wahuwa yaquudunii ila الsijni laa tafzac famaa bika ba'su marka wuxuu ihi yaquul liya alxadaad xadaadku maaha hadda kii tumaalka birta tubhay wuxuu ujeedaa waa ninkii waardiyaha ka ahay maamulayey sijniga yaquul liya alxadaadu wahuwa yaquudunii ila الsijni laa tafzac famaa bika ba'su marka xadku hadda waa alfaasil bayna shayin min shay idan tilka midaasi xuduud اllah xuduuddii ilaahay weeye iyo siirihuu dhigay ee ugu talagalay in wax lagu dhaxlo wabilmunaasaba ummad iyo qowmiyad aan lahayn sharci iyo qaanuun wax lagu dhaxla ma jiraan ummad walba qaab bay udhaxalsiisaa gaal iyo islaamba ilahay wuxuu hi middaa lekaanu aan soo sharxay waa aniga seerahayga wax lagu dhexli jiray waman yutic illaaha warasuulah ilaahay rasuulkiisa ruuxu aeeca oo ku adeeca hadee qaybinta iyo dhaxalsiinta tarikaadka yudkhilu jannaatin tajri ilahay wuxuu gelinaya jannooyin ay soconayso min taxtiha alanhaaru wabiyaal khaalidiina fiiha ayagoo ku waaraya jannada ayadaa wadaalika jannada in la galo lagu waarana alfawz اlcadiim waa libaan weyn waman yacsi اllaah ilaahay ruuxii khilaafa amarkiisi iyo nahyigiis iyo warasuulah wayatacadda tilaabo ka tallaabsadoo dardara xuduudda uu seeruhu alla dhigay ee uu yidhi yaan la dhaafi dhaxal yaan loo dhaafin ha lagu ekeeyo yudkhilu rabbi wuxuu gelinayaa naara naar khaalidan fii asagoo ku waaraya naarta ayadaa walahu ninkaas mutacadiga lixuduud illaahina cadaabun muhiin cadaab dulleeyuu leeyahay cadaab dulleeye oo ihaanaysta masaa'il dhowra ayaa ku jira masalada koobaad ilaahay subxaanahu wa tacaala xuduudda wuxuu u idaafeeyey nafsihi ayadoo xuduudu rasuulihiba tahay tilka xuduud اllahi waa aragtaan xuduuddii naftiisu u idaafeeyey rasuulkiisana ooma idaafaynin ayadooy tahay xuduud rasuul daacada markaad aragtaanna daacada allana wuu idaafeeyey rasuulkuna u idaafeeye waman yuطic illaaha warasuulahu tiron maxaa tilka xuduud wa rasuulihi lama dhihi amaa aacada waxaa la yidhi waman yuic illaaha warasuulahu nugtada ku jirta cinda ahli اcilm waxaa rasuulku waa mubaliq can illaahi subxaanahu wa tacaala xuduudda ilaahayna ma garan karo ilaa bitabliiqi rasuuli اlahi sal lay slam idan xuduuddan iyo axkaamtan kownuha min jihati الnabiy waa macluumaة biاlxisi wاlciyaani wاlmushaahada looma baahna marka in loo idaafeeyo rasuulka xuduudda ilaahay wey marba haddaad tidhahdo waxaad leedaha ahay nabigaa kuu sheegay soo maaha sidii ninkii reer macalin gabadh ooyeysa oo aad maxaa ku dhacay ilmaha ka dhintay baa laydhi haa oo la toli buui waxay la ooyeysa waa la qalacaya ilmo kalea lagu sidkahayaa soo maaha buui ille geel buu yaqaana sida loo sidkee yacni shay macluum agtiisu ka dhigtayba haa oo la tolhayaabuu waxay la ooyeyso marka waxaa weeye marba haddii lagu yidhi waa xuduudda ilaahay maxaad meesha ka fahantay haa nabigaa kuu sheegay lianna ariiq aan ka ogaano xuduudda ilaahay ma lihin oon ka ahayn ilaa min jahat rasuul sal slm haddii loo la sheegi lahaa waxay noqon lahayd min baabi taxsiil xasil bay noqon lahayd lanna aanaynta ilaahay loo aaneeyey wuxuu laasimsanhayaa in rasuulka loo aaneeyo bikhilaafi aaca daacada waa maxay daacadu waxaa la suuraysan karaa munfarida can illaahi wa can irasuul nabi maxamed baa gooni loo adeeci karaa ilaahayna gooni baa loo adeeci karaa aacat اllaahi tanfarid can اrasuul daacatu rasuullah waxaa la suuraysan iyadoo munfarida ah sidaa darteed baa markaasi laiskugu qabtay waman yuic illaaha warasuulahu laakiin macrifatu xuduud illaah ma suuraysan karo ilaa min ariiqi rasuul laakiin aacatullaahi baan fahmi karaa inagoon suuraysanin daacat rasuul sidaa darteed buu sharcigu ilaahay subxaanau wa tacaala tan dambe kala gu'i karta iskugu qabtay ee rasuulka iyo alla qabtay kama qaala tacaalى man yuطic الrasuula faqad aطaaca allah masalada saddex ee labaad ee ku jirta waxaa weeye aayadaha waxaa ku jira usluubkii usluub اlqiraan loo yaqaanay oo mar haddii waciid iyo wacdi meesha ku wada jiraan in la idhiidhiyo la xidhiidhiyo oo ilaahay tarkiibkii tarhiibka waa kulmiyey fii طaacati اllaahi wa mukhaalafati amri maxaa le waman yuطic اllah warasuulahu yudkhilu jannaatin tajri waman yacsi اllaha warasuulahu yatacada xuduudahu yudkhilu naaran khaalidan fiiha labadii mukhaalafadii amarka ilaahay waciidkeedii baa lagu xidhay iyo tarhiibkeedii daacadii ilaahay iyo rasuulkiisina waxaa lagu xidhay tarhiibkeedii iyo xukumkeedii masalada saddexaad ee ku jirta waxaa weeye aayaddu hadda ka horna waynu tilmaannay labadan aayadood saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad waxaa ku jira ninkii aan dhaxalka ku qaybinin siduu ilaah yidhaah loo qaybiy ee qaab kale ku qaybiya inuusan muslim ahayn waana aayad mushkilo ah oo nin walba uu ku rafaaday dad yar baa ilaahay wax oga bixiri oga furay aayaddu waxaa ku dhegay waciidiyo khawaarij iyo muctasila aayadda ku dhego waxay idhaahdeen ilaahay ninkii caasiya waa gaal naar buuna ku waarahayaa oo maxaa jira waman yacsi illaaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu ka leefay yidhaahdeen yudkhilhu naaran khaalidan fiiha walahu cadaabun muhiim waman yacsi illaah been ninkii sheega ninkii waxada ninkii zinaysta ninkii khamro caba kulli waxay dhaheen naarbu ku waarhaya cadaabkiisuna waa muhim aayadda meel ka mara laf dhuun gashay noqota aayaddu jahmiyo iyo ashaaciro iyo wadaadada mumutahri waxay yidhahdeen macsida laga hadlahaya sax weeye waana khatar weeye waxaa weeye aayaddu daahirkeeduna wuxuu ka hor imanaya usuulu shariica waa in la awilo aayaddu daahirkeedu wuxuu ka hor imanayaa qawaaciddii usuusha shariicada oo maxaa ku jira atakfiiru bilmacaasi wadunuub baa ku jira faladaalika waxaa waajibaha in la awilo waxaan leenahay waman yacsi اllaha warasuulahu wayatacadax mustaxilan lidalik isagoo bannaystay aw jaaxidan biha aw mustakbiran aw mustankiran laha alaab bay ka dhaqaaqeen waa fahanteen barmalay aayaddu waa mushkilo mushkilowey ninkii banaysta ama dafira ama xukumka ilaahay ka santaaga ama ka kibra bay aayaddu ka hadlaysa waxaa aan qur lagu sheegin aayaddu uma yacsillaahi tiri haddana qodob bay daba wayatacadda xuduudahu howlahaasu dhan aayaddu ay qaada dhigtay muxuu ahaayey gogol xaadhka ah ka dabageen mustaxilan lidaalika iyo mustankiran iyo jaaxidan lahaa iyo alaabtaas waxaa le waa ee amay khawaarijda dhaantaa meesha amay muctilo ku fadhiisatay ayib shekhulislam ibn taymiya wuxuu ihi nagaadi maayaane ilaahay subxaanaه wa tacaala qayada almacsiyata huna walam yuطliqha iطlaaqan buuli macsiyada ilahay wuu qayday waman yacsi اllaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu macsiya muطlaqa ma aha macsiya khaasa laga hadlahaya alimaam muxuu ahaa ibnu carafa wadaadkii sharafdiin aطibi wadaado badan baa qadiyadda ka hadlay sidaa ayagu ay sheegeen waxa laga hadlaayo waa macsiyo khaasa aan gebagabeeye marka ayaddu qaabkay u tusayso ninkii aan ku qaybinin dhaxalka iyo wixii laga dhinta sharciga ilahay inuu islaan ahayn waa dhowr weji wejiga koobaad ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ka ratibay dembigan asaga ah in naarti lagu waarayo wuxuu kaloo ka ratibay mar labaad naartaa lagu waarayo iyo cadaabkaa inuu yahay cadaab muhiin ah usuulu sharicana waxaad ku barateen dembigu marba haduu keeno in naar lagu waaro dembigaasi waa dembi weynoo kufr oo gaalnimo ah asalku waa sidaa waxaa kaloo qur-aanka ku cad culimmaduna ay caddeeyeen cadaabka muhiimka ah waxaa loogu talagalay gaala uun cadaab aliim ah iyo cadaab cadiim ah gaal iyo muslimba ilahi waa ku abaalmariyaa muslim yani ilahay khilaafay baa laga hadlaaya laakiin cadaab muhiina waxaa iskale gaalada keliya fabaau biaabin calىa aab walkaafiriina cadaabu muhiin waactadna lilkaafiriina cadaaba muhiina in allaha acadda lilkaafiriina cadaaba muhiina ahaanadu ruuxa adoon ahaanaysanin baad ciqaabi kartaa ruuxa agtada isagoo mukaramka ah oo ixtiraamaya oo qadarinaya haddana idbin kartaa ilmahaada adoo jecel ama wiilkaada weliba ixtiraamayaad idbin isaga dantii marka isma laazimaan in lagu ihaanaysto xaggana lagu cadaabo laakiin marba haddii cadaabkii iyo ihaanaysi israacaan axadkaa la cadaabay waxaan garanaynaa inuu yahay inuu kaafir yahay labada calaamo way muuqataa bannaankana way taalla waxaa kaloo laga fahmay culammadu leeyihiin attaqaabul ama sixatu taqaasiib sixatu alaqsaam wixii loo yaqaana cinda albalaaghiyiin imsa qaybood baa taalla la barbardhigay aldaacatu wاlmacsiya o aljannatu wannaar labo alkhuluudu fi اnnaari wاlkhuluudu fi اljanna saddex waxaa lasgarab dhiga oo kale fawzun cadiim iyo iyo cadaabu muqiim oo qadaran alfawz اlcadiim baan ujeedaa iyo alkhusraan mubiin oo qadaran maxaa la yidhi yudkhilu jannaatin tajri min taxti khaalidiina fiiha wadalika alfawz اlcadiim jumlada muctaridada ah oo kala u qadaran kuwana وmaن yacصi الlaha وarasuulahu وyatacadى xuduudahu yudkulu naara khaalida fiiha وadalika اlkhusraan muhiin baa meesha ku jirta walahu cadaabu muhiin ha inoo dambayso wadalika اlkhusraan muhiin baa meesha ku jirta ayb marka labadaas iyo maxaa kaloo lasmuqaabaleeyey alihaanaة واlfawz fawz cadiim oo muminiintii laga yidhi iyo walahu cadaabu muhiin alihaanaة واlfawz alkhusraan wاlfalaax iyo aljannaةu والnaar aطaacatu واlmacsiya alkhuluud واlkhuluud sixatu taqaasiim baa loo yaqaan qaybinta noocaasee la kala dhigdhigay waxay keenaysaa maxaa dhimanoo ka tegey ayb taa waa qaydka macsiyadaa la raba in laga ixtiraaso inaga soo sheegna maaha waa waa taqyiidun lilmacsiya ya waa jiraa weedhaasaan jirin baa le wax ka hor imanaya mooyeen inta kale soo kama ma hayno wa kaloo kasoo horjeedo ayib marka sixatu taqaasimka waxay keenaysaa alictinaa albaalig dadaal dheeraad ah iyo danayn khaasa ilahay inuu ku bixinayo subxaana wa tacaala fii qismati اlmawaariثi calى kitaab اllah in dhaxalka lagu qaybiya kitaabka ilaahay waxaa kaloo laga fahmay leeyihiin culummadu oo meesha ku jira khaalidiina fiiha muminiintii waa la jamciyey ninkana waxaa la yidhi garab maray dhaxalkii khaalidan fiiha baa layidhi laftirkeeda qaniina shanaad oo lixaad ah oo lagu gaaloobaysa kayf khaalidiina fiiha ahlu jannuhu way badan yihiin waana anwaaq a dawaa'if kala duwan cirka mid taga iyo mid dhexda fadhiisa iyo mid hoos yaala ambiyo iyo awliyo waa noocyo kala fadab amaa daa'ifada naar gashe ku waarta waa daa'ifa alkufaar saa darteed baa loo yibaadha khaalidan fiiha daa'ifadii buu ka mid yahay kuwaa jirta naarta hadduu yahay khuluudkan khuluudkii aan dhammaanayey waxaa la odhan lahaa khaalidina fiiha leanno dadka naarta gala waxaa ka mid a qayb ku waarta iyo qayb aan ku waarin ma tahay mise ma aha laakiin ma kala rabo khuluudku waxaa laga cabiray baa layihi hunaa inuu fardi yahay min طaa'ifa waaxida khaalidan baa layidhi meesha jamaacadii noocyaha kala duwanayd ee intaasu daa'ifo ahayd la yidhi khaalidiina wadaadda halkaa ka qaata waad waxay leeyiin mae eh, mintaas yaa marna la mulaaxadeeyey macnaheeda marna la mulaaxadeeyey lafdigeeda oo mufrada marna macnaheeda oo jamca qole waxay leeyiin mae eh, waxaa weeye jannada iyo nicmadu in lagula wadaagay fiicanta mid haddii rabbi kugu nicmeeyo oo aad xoogow ka hesho aad ka hesho biyo cabaal in lagula joogo wehel aad heshay ku fiicanta haddii laakiin meeshaa wehel uusan ka jirin nicmada kugu dhami mayso ruuxa muminkee jannada galay waa lala joogo awliye iyo ahl ilahay baa la joogo idan wehel buu haystaa wey amaa naarta iyo cadaabka keligaabay quwaaxaysaa wey marka waxaa laiskugu daray cadaab iyo waxsho amaa ruuxa muminka jannaya waxaa laiskugu daray wehel iyo gacal labada macnaba waa la sheegaa waxaa kaloo ku jira ictinaaga waman yacsi illaaha lafdiga asaga waa mafhuum min alaayat اlأuulى tilka xuduud الlah وman yuطic اllaha وarasuulahu yudkilhu janaatin baa la soo yidhi maxaa mar labaad loo soo celiyey waxaa loo keenay limaziid اlاhtimaam oo maxaa yeele ayaddan waxaan ka fahmaynaa xuduudda ilaahay waa mid ah ilaah iyo rasuulkiisu ruuxu ku adeeca axkaamtaasi jannuu leeyahay oo uu ku waarayo waana liibaan weyn mafhuumulmukhaalafa waa maxay ilaahay rasuulkiisu ruuxaan adeecin naar buu leeyahay middaa garab socotoo ka daran laakiin mafhuumkii aayadda horaa la keenay manطuuqan sariixan lilاhtimaami wالtawkiid waa la soo celi waman yacsi اllah warasuulahu wayatacadda xuduudahu baa layidhi lihtimaam wالtakiid cinaayadaasoo dhanna waxaan kaloo baraarujin lahaa ihtimaamkaas ku saabsan aayat اlmawaariiث khilaafkeeda iyo ku dhaqankeeda uu qur-aanku ka bixiyey labada ayadoo isdaba yaalla saddexiyo tobnaad iyo afariyo tobnaad qur-aanka oo dhan baad ku arkaysaa fii masalaة اlxaakim ku maray fii masalaة اlxukmi wالtashriic qur-aanku mu ku marayo sidaa isi ka daran buu yeelaa marka masaa'ilka maxay waa masaa'il qadaa u baahan weeye masalaة اlqaضاء maxaa loo yidhi marka waman yacsi اllaaha warasuulahu fi اlmawaariiث wayatacadda xuduud waa laba kale masalo dhaxal allah inaan kala dhaco xoog kaaga qaato waa macsiyo mujarada dhaxalkiiba adoo taagan inaan qaybiy adoo dhaxal malihid saasa u dhaxlaysaa gabadh wax ma dhaxasho dhul ma qaadato geel ma qaadato kan weeye qaanuunku waa sida waa tilaabo kale waa tilaabo mukhaalafadii iyo macsida kaba daran wey sharci iyo qaanuun lagu qaybinayo lagu beesgaraynayo qaabka wax loo dhaxaylaha waa maxay waa baseero kale cusub maalin dhowbu wadaad ii keenay siddeetan iyo afartii hooyadii iyo gabadh walaasho oo dhimato la dhexal oo qaadigii jawhar doogi loo geeyey oo loo simay gabdhihiiyo wiilasha dhexalka sidii loo simay lo waaga aan dhaxalay uula walaalkay baa soo dhimista aabbihii baa soo dhaxlay garan maaye yaa aminkan joogay sheekh huseyn allaabu afar gabdhood iyo shan wiil dhaxalkii maxaa loo siiyey si baa loo siiyey islaantii dhashay oo hooyadood ahayd umun iyo rubc lama siinin maxaa la siiyey xoolaha nus baa la siiyey nus kale la dhaxal carruurta halkuu yimid wadaad reeqooqaani oo hawsha rafaadsan marka idan waba saasaa wa lagu xukumaya lagu wadaa malxuudada kale ku jirta meesha waxaa weeye aayaddu ay ku tilmaamayso waa min baabi اtakmiil baa la yidhi atadiir wixii loo yaqaanay wayatacadda qaydka ah wuxuu caddaynayaa in macsiyadaa aan loo qadanin muxuu ahaaye muطlaq اlmacaasi aw jins اlmacaasi aan laga ratibin khuluud iyo cadaab muhiin ah dadkan aan lagu tagfirin ee kufrigu uu keenayo in shariicaة اlmiiraaث iyo qaanuun اlmiiraaث fi shariica اlislaamiya intii la garab maro qaanuun kale oo dac bashariya la keensado kadibna ummadda lagu aafeeyey tilka xuduud الlah yowma yacsi اllaha warasuula kulli waxaa ku jira wma yuطic اllah warasuula howlaad soo maray ahayd alidhaar fii mowdici alidmaar baa ku jira oo ilaa soo maray wallahu caliimun xaliim tilka xuduuduhu in la dhahay ahayd haddii aan la dhihin oo la tilka xuduud oo damiir laga dhigo intuba lama yeelin ee banaanka la soo dhigay u dareento daraynta iyo daryeelidda xukumkan ilaahay subxaana wa tacala uu ka iyo wax adiga lagaa doonayay aayadda u dambaysa ystaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi اlkalaalay alاstiftaa cinda ahli اlcilm fi اluga waa maxay wa as'al cama anta jaahilun canhu inaad weydiiso shay aadan garanayn asu'aal cama anta jaahilun canhu baa istiftaaga la yidhaahdaa fatwaduna waa bayaan اxukmi اlmajhuul shaygii la garan laha xukunkiisoo la caddeeyo yastaftuunaka nabi allow waxay ku weydiinayaan camaa hum jaahiluuna canhu waxaysan garanaynin weeye qul waxaad tidhahdaa allahu yuftiikum allah idiin fatwoon bimacnaa xukunka idiin caddayn fi اkalaalati ay fii miraadi اkalaala aw fii shani اkalaala yacni gablanka dhaxalkiisa in imru'un halaka ruux hadduu dhinto ruuxaasoo laysa lahu waladun ubad aan lahayn walahu ukhtun gabadhna uu leeyahay ukhtadaasi ama waa liab ama waa liabaweyn waynu soo maray ikhwadii liumka xukumkoodii falahaa gabadhaasi waxaa u ahaaday keligeeda nisfu maa taraka walaalkeed wuxuu ka tegay xoolihiisi niskood wa huwa asaguna yariuhaa gabadhibuu dhaxali in lam yakun lahaa walad hadday iyadu dhiman lahayd walaalkeed baa xoolaha dhaxaydhahaa ayadu haday hormartayna hadduu asagu hormarana ayadaa dhaxlaysa fain kaanat atnatayni labadii gabdhuhu hadday laba yihiin laga tegay falahuma ulaaani mima tarag saddex meelood labay leeyihin wuuu walaalkood ka tagay wain kaanuu hadday yihiin ikhwatan walaala hadday yihiin rijaalan rag hadday yihiin iyo wanisaan dumar isku dhafa waa badale falidakari kalab waxa u ahaaday milu xadi lunhayayn laba dhadigdheeftood yubayin اllahu lakum alla idin caddayn axkaamtiisa an tadiluu ay dalaalatakum hada huwa sawaab wadaada badanna waa diidaane ilaah wuxuu idin cadaynayaa baadidii lagu jiray ee quraysh ku jirtay ee carab ku jirtay idinkuna ay dhici karto inaad aakhirka ku dhacdaan yubayin lakum addalaala maxaa laydinku cadday inaad ka dig doonaataan jumhuurna waxay dhahan yubayin lakum an tadilu ay karaahata an tadilu ama lianlaa tadilu cinda اljumhuur waxaa xadfan mafcuulkii waxaa sheegan ciladii ama mafcuul liajlihi baa sheegan sida sawaabka mafcuulu bihigii baa sheegan ciladii baana go oo waa in la yubayin llaahu lakum an tadilu ay alaal rabbi idin cadayn muxuu idinku cadayn inaad ka leexataan wallaahu bikulli shayin caliim ilahi wax walbana waa og yahay aayaddu saddex xugun baa ku jirta oo aan ka ixtiraasana waa iskaga tegaynaa wixii kale saddex qayd aan dhaho saddex qayd baa ku jirta oon maqsuudo ahayn ayib qaydka koobaad calaa ra'yi اjumhuur aayaddu waxay keenaysaa in ukhtadu nin baa dhintay walaashii ka tegey walaashu waxay nus qaadataa markaan walad jirin in imruun halaka laysa lahu waladu walow ukhtun falahaa nisu maa tarak laysa lahu walad bay jira aayaddu sooma nin baa dhintay walaashiibuu wax wadana kama tegin maxay leedahay xoolihii nis mafhuumku waa maxay hadduu walad ka tago gabadhaasi waxba ma dhaxlayso waana ti uu ku dhegay sayidina ibn cabaas waa ti ibn cabaas ku dhegay ayb cinda اjumhuurna maqsuud ma aha oo jumhuurtu waxay leeyiin waladkan laga hadlayo waxaa weeye waa waladkii dakarka ah laysa lahu waladun ay waladun akr walad dakara ah, yaa loo jeedaa bay yidhaahdeen maxaa yeelay hadday tahay walad dhadig ah ukhtadu nisbay dhaxali cusuubatan maca albinti xadiidki ibn mascuud fi saxi bukhari بن u daliishadeen ibnu cabaasna wuxuu leeyahay waa xadiidkaasi waa mukhaalifun lidaahir اlaaya asaga sugnaanshihiisuna far baa ku goda inda aahiriya cinda ahaahiriya marka waynu soo marra hawsha ayada ah mulaaxadada qaydka labaad daahirulaaya wuxuu keenayaa haddaan meydku walad lahayn walaashu inay nis qaadanayso maqsuudna ma maqsuudna maaha maqsuud alaya waxaa weeye meydku hadduusan walad ka tegin waalidna ka tegin markaasay ukhta wax qaadataa mar hadduu walad joogo ama waalid joogo aabba ah iyo wixii la halmaala nis ma dhaxlayso cinda aljumhuur taana soo maray khilaafka ku jiray waynu soo maray midka saddexaad waxaa weeye iطlaaqu qowlihi walahu ukhtun in imru'un halaka laysa lahu waladu walahu ukhtun iطlaaqiisa waxaa laga fahmaya mafhuum اlukhuwa oo jins اlukhuwa o dhanba inuu muctabar yahay waxaa loo jeedana huna waa maxay waa alukhuwa liab aw liabawayn ama ukhtadii liumka ahaa xukumkeedi waynu soo hormarinay yubayin lakum an tadunu waan kuu sheego jumhuurtu waxay qabaan waxa sheegan waa mafcuul liajlihi ama ciladii baa sheegan mafcuulkiina waa go-on yahay saaxibu nadmi aljurjaani wuxuu yihi maye mafcuulkii baa sheegan ciladii baa go-an ibi wuxuu yihi wاnadmu maca saaxibi الnadmi qur-aanka nadmigiisu wuxuu taageerayaa sidaa uu sheegay saaxibu nadm اqur'aan oo waa maxay sidaa in lagu socdo hal qodob on ka tegay aan baraarujiyo meesha ahayd wawariahu abawaah wariahu abawaah fain lam yakun lahu wariahu abawaah faliummihi mxuu ahaa aلثulu maxaa laga ixtiraazahayaa cinda اljumhur waxaa laga ixtiraazahayaa in hooyada iyo aabbaha axad kale la joogo oo axad kale haduu la joogo zawj ama zawja ama zawjaa waa masladeenu soo maray hooye ay qaadan jirtay ulu ma baqiya ibnu cabaas iyo jamaacana waxaa laga ixtiraasahayaa inay walaalo joogaan ibnu cabaas halkaa wuxuu qabaa wadaadana ku raaceen hadii may dhinto hooyadii aabbihii ka tago iyo walaalo hooyadu waxay qaadanaysaa sudus suduskii ulukii ay ka riteenna walaalaha qaadan buu taagan yahay aabbuhuna maabaqiyuu leehay waad fahamteen baan umalay hadday hooyo ulu weyday ulu mxuu aha hooyo walad weyday walad waladkii weyda walaala tacaduday weyday ulu la waylcatay soo ma ahayn hadday ay hooye ka xijaabtaan ulukii oo u riixaan sudus xoolihii maxay noqonayaan maalan dhintay aabbihii iyo hooyadii walaalhiibu ka tegey xooluhu waxay noqonaysaa lixa lagu dhiso hooyadu qori ha la siiyo shanta soo hadhay aabbu ha la dhaqaaqo maxaa yeelay walaalaha iyagaa eh, hooyo ka riixay eh, uludka oo sudus bay geeyeen aabuhuna xoolih o dhan baa asaga ka ceshaday walaalaha isagaa xijaabtay ibnu cabaas wuxuu leeyahay hooyadu maxay qadan lahayd ulu bay qadan lahayd lix uludkeed muxuu ahaa labu ahaa hal bay aadan oo sudus halka soo haday walaalaha aadan lanno iyaga hooye ka riixday waa xaqi hooyada ay ka riteen ayagaa intaa ku caliqubaya ku samraaya aabbuhuna wixii soo haraa qaato jumhuur waxay leeyihiin waa xijaaban yihiin shayna ma qaadan karaan labadaa macnaha laysku hayaa taana inaan ku baraarujinaan rabin marka waxaad moodaa caawa inaynaan ka gaari karin kitaab alwasiya habeen dambe insha allahu tacaala wallahu aclam